والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمd لله الذي hdاna لhda وma kuna لنهتdيa lowla an hadاna الlah rabi subxaanaه وataعaalى bay mahadoodan u sugnaatay allah islaamka qiimaha badan nagu hanuuniyey bididihi tatamayaز الأشhyaaءu شhayga cagsigiisa ama ciddii aan haynin markaad fiirisay baad garan kartaa hayga qiimaha uu leh intaa kadib ikhwati fi اllaahi kelimadeenna caawa aanu halkan ku wada qaadanayno الصabru cinda الfitan abirka markay fitanka iyo dhibaatadu ay timaado sabirka iyo ahmiyada uu leehay ikhwatii fi illaahi mowduuca sabirku waa mowduuc ballaaran wey waa mowduuc aada iyo aada u guda weyn weeyaan waana cunsur muhiim ah sabirku fitan qura ma ahe fitan iyo hayru fitanba hataa loo barwaaqaysan inaad naftaada celisi oo barwaaqadii nicmada aad ku jirta aad shukrigii ilaahay aad ku gudan weydo meelo kale ay kuu jidda inaad ka celis macaasidaad ka celis sabir ba ayay qudhageed u baahanta sabirku waa diinteenno dhan weeye adduunyada naftirkeedu sabir weeye sabir buu u baahan yahay qofku gaalka haddaa gaal aakhire rumaysnayn islaamay waxba shaqo ku lahayn hadduusa maaragtay wuxuu aaminsan yahay waxaan shaqadan waxaan inuu u dhabar adaygo wuu u sabrayaa wadamada lagu leeya way hormareen way waxeeyeen qayb weyn waxaa ka ah sabirka ka mida ah. ay u sabraan shaqadooda jabaan iyo kayrkoodii wixii lamidka saacadaha loogu talagalay inay shaqeeyaan ama shaqooyinka adag uu qofku ku sabraaya idan marka sabirku waa cunsur muhiimo nolosha qofka bini aadamkaa ah fi dunya walaakhira qofka sabra baa adduunyada naftirkeedana meel ka gaadha waad artay siyaasiyiinta doorashuu gelaya xooluu ku bixinaya wuu dhici waayi kursiga waa ku noqonaya wuu ku noqon akhiiran inuu markii dambe markaa uu helaa dhici karta ah, muddo markuu daba socdo nin aana sabrin addunyada waxba ma helahayo famaa baaluka aakhiradii iyo diintii iyo maaragtay wixii o dhan waxaa weyaan sabirku waa cunsur muhiim intayna fitanka iyo ahmiyaddu u leeyahay ayna gaadhin bal si guud ahaanee sabirku luq ahaan horta sabirku waxaa lagu hahdaa alxabs wاlkaf yani xabaasitaan iyo celis iyo kafi reebid weeye sharcigana xabsu nafsi calى طaacati اllahi subxaanaه wa tacaala nafta in lagu xidho lagu celiyo daacada ilaah wa xabsu nafsi ama wasabru can اlmacaasi macaasida ilaahayna nafta laga sabirsiiyo iyo asabru calى qadar اllahi qadarka ilahay in lagu sabirsiiyo nafta yani waa sharciga qayb ahaanna hadhow saasuu noqonaya mar hadduu sidaa yahay samirku oo reebid ay tahay nafti in la qabto meesha u farabaxsan layd laga celiyo macaasida laga sabirsiiyo daacada ay ka cararaysana lagu celiyo qadarka ilaahay ka argagixi lahaydna argagixi laga celiyo xabsi wey nafta on la qabto wey masiibo markay dhacdo qofkii ama xoolihiisii ama naftiisii ama awlaadiisii ama musiibo kaloo intaa ka baxsanba ay ku dhacdo yu argagixi bedelku argagixi lahaa inay nafti la qabtaan laha dhab la siiyo asabr calaa qadar illaah qadarka ilahay nafti lagu sabir siiyo daacada salaada iyo qiyaamkii iyo weysadii iyo cibaadadii iyo waxaasoo dhan soonkii sabir bu ubahanta in lagu sabir way ka carir naftu ma jeclo in lagu celiyo asabru cala aaca asabr can اlmacaasi macaasida naftu way jeceshahay shahwaadka ay naftu jiidan lahayd inaad ka sabirsiisoo ka celiso marka waa tacriifkeeda sharciga wey inta haddaan ka gudubno sabirku si guud ahaaneed qur-aanka iyo axaadiita nabiga male boqolaal aayo intaasoo jeerba anwaaca yaa sabirka marka aayaad baa ku soo arooray oo aad iyo aad u fara badan axaadiitana sidoo kale wey alla subxaanaه wa taعaalى inamaa yuwafa الصaabiruuna أjrahum bغayri xisaab wa alla subxaanaه wa taعaalى u leh ilaahi subxaanaه wa taعaalى wuxuu u oofiyaa ajirka kuwa saabiriinta wma yulaqaaha ila اladiina صbrوا idfac bilatii hiya axsan faida اladii baynaka wa baynahu cadaawaة kaanahu waliyu xamiim wma yulaqaaha ila اladiina صabruu wma yulaqaaha ila duu xadin cadiim baa yani inay xumaatadii ku soo gaadhay qofka ku gaadhsiiyey inaad wanaag u dabamariso cid kasta ma keeni karta ilaa kuwa sabir u saaxiiba mooyaane cid kale ma hesho arrinkaas sidoo kale ilaahay markuu ka warramhayey dadkii fifiican min almuslimiina wاlmuslimaat wاlmuminiina wاlmuminaat waxaa laga soo ku jirtay wsaabiriina wsaabiraat ayaa ku jirtay acad allahu lahum makfirata waajran cadiima buu ilahi subxaanaه wa tacala yidhi idan sabirka in badan ba qur-aanka lagu sheegay ahmiyadda uu ilaahay bayna kutusinaysaa iyo qiimahaysa sabirka suuraة اlcasri markuu ilaahay subxaanaه wa tacala awalkeeda kaga hadlay insaanku inuu khasaaro ku jiro ilaa afar sifoo la sheegi doono qofka laga helay ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabri afarta sifo ay leeyihiin dadka laga soo reebay khasaaraha wاlcasri in اlinsaan ba lafii khusr ila اladiina aamanuu iimaan kuwa laga helay iyo camal saalixa xaqana isu dardaarmay iyo sabirka isu dardaarmay afartaas sifa cidda laga helo kuwa waa laga soo reeba khasaaradii ma khasaarahayaanba iyaga kuma jiraan khasaaradii afartii cunsuree sifa waxaa ka mid a sabir bay isu dardaarmayeen haddaan intaa aayaadka kaga baxno axaadiidta nabiga calayh isalaatu wasalaam ka sugnaatay aad bay u fara badan yihin xadiidka camar binu cabasata oo alimaam dabaraani maaragtay ama alimaam bayhaqi kitaabka shucab alimaan iyo axmed bin xambal iyo kayrkood bay soo saarayaan sheekh albanin oo jaamic sakiir ku saxiixinayo wuxuu nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam afضal اliimaani alصabru wالsamax iimaanka waxaa ugu fadli badan alصabru wالsamax afضal اliimaani alصabru wالsamax iimaanka idan sabirka iimaankii baa la geliy iimaanka waxaa ugu fadli badan ba sabr iyo samaaxadu maxay tahay samaaxadu way anwac badanta lakin mesha waxaa looga jeeda samaaxatu alsahlu wاtaysiir in wixii la sahlo aan la adkaynin yusri laga dhigo alcaطaa siismada labaduba idan bilbadli wey bixin wax la bixiyo iyo wanaaggu qofku qadimo iyo musiibada oo uu ku sabro labadaasa iimaanka maarata fadligiisa ugu fadli badan bari lanna sabirku wuxuu u taagan yahay wixii dhibaato kugu yimaado iyo daacadii iyo wixii inaad dhibaatadiina aad ku sabirti macaasidii nafta aad ka qabati maaragtay qadarka ilahina aad ku sabirti adkaysigii iyo celiskii waa sabirki weeyaan samaaxadana bilbadli wax bixis macaanideeda waxaa ka mida alcaطaa alcdaa baa kamid alcadaa baa wax bixis baa ka mida macaanideeda waxaa ka mida asahl wataysiir baa ka mida idan samaaxadiina inuu qof oo wax bixiskii iyo wax sahlitaankii iyo yusrigii dhinacana sabirkii marka afضal اliimaani aلصabr wالsamax u nabig yhi alayه الsalaaةu wasalaam xadiid kale ahar kale oo cabdillah bn mascuud laga warinayo mawquuf buu calayhi ku yahay sheekh albani tarkiib ayuu ku saxiixinaya wuxuu leeyahay nabiga maaratay cabdillah bin mascuud wuxuu leeyahay aلصabru niصfu اliimaan wاlyaqiinu aliimaanu kuluhu sabirku waa iimaanka niskii wey yaqiintuna waa iimaanka o dhan weeyaan niصfu اliimaan weeyaan ba lisabirka maxaa yeelay maa min daaca ma jirto aac ma jirto iyo kii hore markaan lan afdal maarata imaan asabr ma min daac ma jirta ilaa sabir bay u baahanta daac ma jirta bini aadam sameeye ilaa biduun maarata sabir laaan way adagta sabir bay u baahanta salaadda markaan u nimaadno sabir bay u baahanta inaad salaadda ku sabirtoo joogtaysi jamaacadeeda ilaalisi weysadeeda ilaalisi waajibaadkeeda ilaalisi waxoo dhan ilaalisi sabir bay u baahan tahay cilmigii sabir buu u baahan yahay cilmi barashadii sabir buu u bahan yahay ama maadi haado ama diini haado xajkii sabir buu u baahan yahay oo qofaana sabrin xajkii ma gudan karo zakadii sabir bay u baahan tahay oo xoolaha aad bixinaysa geesinimay u baahan tahay iyo calool odaygii nafta in la qabto bakhaylnimaa markii kula booda inaad celisa cibaada ma jirta ilaa sabir buu maaragtay kama maaranto shay kasta oo ilaahay loogu dhowaanayo oo daaca ah biduuni sabir waa adagta hataa adkaartaad akhrinaysa oo tasbiixsanaysa sabir bay u baahan tahay salaadda markaad ka baxday inaad adkaarsatid oo soddon iyo saddex jeer subxaan lah tiraadi soddon iyo saddex jeer maarata alxamdulilaahi allahu akbar sabir bay u baahan tahay inaad ku sabirto meeshii fadhiisata waa ilaa ninkii shaydaanka wuu ku kicin wuu ku cayrinaya idan maa min cibaada ma jirta ilaa sabirku calaaqu la calaaqu la walidaalika saa darteed ba xadiidkii kale ee saxiixa nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam adduhuuru shadru اliimaan xadiidka ka bilaabmay waxaa ka mid ah asalaatu nuurun waasabru diyaa salaadu waa nuur sabirkuna waa low wasadaqatu burhaan salaada nuur baa laga cabiray sabirkana diyaa baa layidhi ma alfarqu bayna adiyaa bayna aldow wa bayna annuur wa ayuhumaa akbar lowga ayaa ka weyn baa layidhi nuuru lqamar lama yidhaahdo daw lqamar ama daw shams qoraxda iftiinkeeda iyo xidigaha iftiinkooda yaa weyn ama dayaxa dayaxa iyo qoraxda qoraxda xoog badan nuurul maarata qamar daw shams baa marka nuuru shams la dhihi maayo lanna daw buu ka xoog badan yahay nuurka nuurku in xadidan buu gaadhi meel kasta ma gaadhi karo laakiin dawgu waa ka baxd wey marka daw shamsi qoraxda iftiinkeedu dawgeedu wuxuu gaadhayaa masaaxa aan caadahayn oo sadayaxu gaadhayn ama xidiguhu aan gaadhayn waxa saa loo yeelin waxaa la yidhi salaaddiina nuur baa laga cabira waxaa saa loo yidhi waxaa weeyaan baa la yidhi salaadu sabir bay u baahan tahay laakiin sabirku salaad uma baahno sabirku salaad uma baahno keliya isagu salaad salaadu kama maaranta sabirka idan daaca kaste sabirkii bay u baahan tahay saa darteed waa low waa shaamil waa shay weyn wey aad iyo aad markaa maaragtay u culus wey sidoo kale nabiga calayh isalaatu wasalaam ahmiyadda uu sabirku le markuu ka hadlaayey xadiiska abu saciid alkhudri radi allahu tacala canhu wa ardaa imaam axmedna uu soo saaray sheekh shacib arnaut raxmat ullaahi calayna musnad axmed markii taxqiijinayo muasasa risaalo uu ku saxiixinayo ayaa wuxuu nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam xadiidka ugu dheeraayo waxaa ka mid ahaa wamaa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min aلصabri axad bini aadam lama siiyo wax ka khayr badan oo ka waasacsan sabirka hadduu ilaahay saabir sabir ilahay kugu irsaaqo guul baad ku fadhidaa wamaa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min aلصabr waa ahmiyadda uu sabirku leehay axad lama siiyo wax ka khayr badan oo ka waasacsan oo ka baaxad weyn sabirka bisabri walidaalika ambiyada ilaahay oo dhan sabuuriin bay wada haayeen ambiyada ilaahay oo dhan taariikhdooda marka iyo qur-aankaba inta uu ku wada sheegay in kastoo ilaahay uu rasuul ka dhigay saabir baa nebi maxamed ka taarikhdiisa akhriyay meeqaa dhibaato loo geysanayo nebi ibraahim dab baa lagu riday nebiyulaahi maarata ayuub jirkaa googa'ay nebiyulaahi muuse wixii ku dhacay ambiyada ilahay o dhan haddaa tiris giddigood saabiriin bay wada ahaayeen giddi saabiriin sifatu sabri bay ku wada sifoobeen idan ahmiyada iyo qiimaha uu leehay sabirkuu ku tusinhayaa idan wamaa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsac min aلصabr xadiidka kale nabiga calayh الsalaatu wasalaam uu soo saar maaragtay imaamu tirmidi uu soo saaray nabigeena calayh الsalaatu wasalaam wuxuu leehay sabirku qiimaha uu leeyahay iyo wanaagga asagoo iftiiminhaya wuxuu nabigu yihi imaam tirmidi axmed maxamed khayrkood bay soo saareen sheekh albanina wuu saxiixinhaya wuxuu nabigu yihi calayh الsalaatu wasalaam ina alcabda idaa sabaqat lahu min allahi manzilaة lam yablugha bicilmihi ibtalaahu اllahu subxaanaه wa tacaala fii jasadihi aw fii maalihi aw fii waladihi uma sabra xataa yablugha almanzila alatii sabaqat lahu aw kama qaala calayh الsalaatu wasalaam yani addoonku hadday u hormarto inuu ilaahay agtiisa darajo uu ku leh ay u hormarto oo ilaahay subxaana wa tacaala u qoray dadka fiifiican inuu noqdo u qoray inuu ilaahay agtiisa darajo ku yeesho laakiin camal uu ku gaadho darajadaa ma leh camal uu darajadaa ku gaadho ma leh see darajada lagu gaadhsiinayaa ibtalaahu اllaahu subxaanahu wa tacaala ilahay baa imtixaami camalkii cibaadada uu samaynayay uu ka gaabiyey darajadii ilaahay ugu talagalay oo ilahay agtiisa uu ku lahaa cibaadaadkiisi waa yar yihiin see leesha lagu gaadhsiin ibtalaahu اllaahu subxana ilahay baa imtixaamay fii jasadihi jirkaa laga imtixaami cudur baa ku dhici xanuun baa ku dhici dhibaataa qabsan curyaan buu noqon disabl buu noqon kan buu noqon jirkiisi baa lagu ibtilayn imtixaan baa ku dhici aw fii maalihi ama maalkii baa laga ibtilayn khasaaro burbur dhac yaa xoolihiisi baaba maarata yaa xoolihii aw fii waladihi ama jirkiisaa lagu ibtilayn ama xoolihiisii ama caruurtiisii uma sabra markaasuu sabri masaaibta markay ku dhacdu sabri jirkiisa wixii ku dhacay caruurtiisa waxa ku dhacay xoolihiisa waxa ku dhacay waxaasoo dhan wuu sabri markaa uma maaragtay sabr wuu sabraayaa xataa yabluqu اllahu subxaana wa tacaala almanzila ilaahay subxaana wa tacala ilah uu ka gaadhsiiye manziladii u hormartay idan darajadii wuxuu ku gaadhahayaa uu ku gaadhi waaye camalkuu kaga gaabiyey sabirkaasa lagu gaadhsiinaya markii jirkiisa la imtixaamay xoolaha laga imtixaamay oo awlaadda laga imtixaamay oo sabray sabirkiiba marka wuxuu ku gaadhayaa darajada dheer ee ilaahay agtiisa uu ku lahaa oo acmaasha uu ku gaadhi waayey waa ahamiyada iyo qiimaha uu sabir ku leehay wey kale oo ahmiyadda nabigu ka iftiimiyey xadiid kale abu daawuud iyo axmed bin xambal iyo kayrkii bay soo saareen wuxuu nabigu yihi alayh wa xadiid saxiixa ah. wuxuu nabigu yihi alayh salaatu wasalam ina saciida liman junniba alfitr saddex jeer buu nabigu ku celceliyey ina asaciida liman juniba alfitan saciidku iyo qofka guulaysta waa qofka fitanka laga fogeeyo iyo iyo waliman abara waliman maarata ubtuliya fasabara fawaahan fawaahan uma waahan buu nabigu alayh isalaatu wasalaam ninka saciidka ee guulaysta waa ninka fitanta laga fogeeyo oo ibtilaaha iyo imtixaamka ilaahay subxaana wa tacala uu ka badbaadiyey iyo walaman ubtuliya qof la imtixaamay oo fasabara sabray fawaahan bimacnaa tuuba wanaag iyo khayr ninkaasaa iska leh waliman ubtuliya fasabr waa la imtixaamay markaasuu sabray ninkaas waxaa u sugnaaday maaragtay faduuba lahu wanaag iyo khayr ayuu ninkaa yeeshay waxyaabahaasoo dhan ikhwati fi lah waxayna tusinayaan sabirka ahamiyadda uu leh sidoo kale nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu noo sheegay axaadiidta uu ku iftiiminayo ahamiyaddu sabirku leh wuxuu nabigu yihi ma yazaalu اlbalaءu biاlmuؤmini wاlmuؤminati fii nafsihi wawaladihi wamaalihi xataa yalqa اllaha wma calayhi khaiئaة tirmidi ba xadidkaa soo saaray waana saxiix yani balaayada iyo masaa'ibku ninka muminka iyo gabadha muminada kama zuulaysa ina masaaib ay ku dhacayso oo qofka muminka uu ibtilaysan yahay wiil iyo gabadh iyo wuxuu doona ha ah fii nafsihi wa waladihi wa maalihi ilaa ilaahay uu kala kulmo hataa yalqa allah oo ku sabra wey wuu ku sabri ilaa ilaahay kala kulma wamaa calayhi khaia wax dembi aba isagoon dushiisa ahayn buu ilahay la kulmay waana goorna waa markuu ku sabra wey wa ilaa hadduu sabrin wax faa'ido uu ka helaya male idan mubtalaa tahay qofka muminka ee adduunyada ku daartan aan joognaana daarulibtilaa wاlikhtibaar la yidhaahdaaba waa daar imtixaam wey daaru raaxa moo daar imtixaam iyo ibtila wey iyo fitan daarulaakhira iyo nasiinyaha waa aakhira jirtaa markuu ilaahay subxaana wa tacala dadka la xukumo ninku ilahay janno u xukum halkaasa nasiinyadu jirtaa oo lagu nasin laakiin halkan looguma talagelin laakiin aadamuhu shaydaan baa maaragtay in yaroo ilah unaxariista mooyaan ka xoog badiyo cagsi baa laga dhigayoo bini aadamka meelaan loogu talagelin inuu ku nagaado oo adduunyada ayuu raaxo ku raadinaya looguma talageli inu qof ku raaxayso sidoo kale wuxuu noo sheegay nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu nabigu yihi cajaba liamri اlmumini ina amrahu kulahu khayru walaysa dalika liaxadi ila lilmumin ninka muminka amarkiisa waa yaab baa ku jira waan la yaabay ajaban la yaab baa u sugnaaday qofka muminka amarkiisa ina amrahu kulahu maaragtay khayr wey dhammaan amarkiisa hadduu dhib ku jiro iyo hadduu barwaaqo ku jiraba khayr bay u tahay arrinkaana axad kale oo helahaya ma jirto qof arrimihiisao dhan la yidhi waa khayr waa goorma hadday musiibo ku timaado wuu sabrahaya fakaana khayran lahu hadduu nicmo ilaahay siiyo uu ku shugriyo fakaana khayran lahu labadii dhinac idan musiiba iyo dhib hadday ku timaado wuu ku safrahayaa khayr bay u noqonaysaa waa guul wey nicmaa ilaahay siiye waa ku shukrinaya waa khayr wey cid kale oo arintaa hesha ma jirto gaal baana helaynin munaafiq baana helaynin abadan muslimka bas muminkii khaas u tahay kilal xaalatayn inuu maarata inuu uu yahay khayr u tahay hadduu dhibaato ku dhacdo wuu sabri oo uu sabra khayr bay u tahay hadduu barwaaqo helo iyo nicmo oo nicmadii markaa uu ku shukriyo khayr bay u tahay sidoo kale nabiga calayh الsalaatu wasalaam nusuus fara badan ayaa ka sugnaatay waxaa ka mida axaadiita uu ku maarata uu ka hadlayay sabirka iyo ahmiyaddiisa wuxuu nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam man yurid اllahu bihi khayra yusib minhu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari qofka ilaahay uu la doono khayr wuu asiibhaya bimacnaa dhibaatu maarata ku ridayaa wuu ku sabri khayr buu ilahay ninkaa la doona inuu maaratay sabro markaa uu dallaco markaa haddaad barwaaqo ku jirta waa waad shugrin haddaad ku shugriday ilaahay khayr buu kula doonay waad guulaysan dhib hadduu kugu dhacanaa waxaad noqonaysaa maaragta ood ku sabirtina khayr badan baad helaysaa waxyaabaha iyo khayrkoodba waa sabirka ahmiyadda si guud ahaaneed uu leeyahay wey haddaan intaa ka gudubno sabirku wuu qaybsamaa saddex anwaac buu leeyahy anwaacu sabr saddex qaybood wey waa midaan tacriif ku soo maray asabru calى الطaaca iyo asabru can اlmacaasi iyo asabru calى qadar اllaahi wa qadaa'ihi inuu qofku ku sabro daacada ilaahay uu ku sabro iyo inuu qofku macaasida ka sabro iyo inuu qofku qadarka ilaahay uu ku sabro iyo qadihiisa ku sabro saddexdaa anwaac weeyaan sabarkii u qaybsamaa culimmadu markay saddexdaa ka hadlanayaa eh, ugu fadli badan bay dheheen saddexdaa nooc kee ugu fadli badan asabru calaa daacati illahi baa ugu fadli badan bay dheheen lanno qofka naftiga wuxuu ku qabanaya daacadii ilahay buu ku xabaasay ku celinaya salaadii baa tukatay intii cishihimaqhribk baa tukatay cishihii inta laga gaaraya masaajidkaadi fadhiday qur-aan baad sii akrisanaysay cishihii baad ku gaadhay ma sahlan iskamaada fadhiisan xoog baad nafka ku haysaa waad celinaysaa daacadii baad ku xabaasaysa salaadii baa la aadaamay inaad ay naftu tagto masaajidka aad ma ma ogola in masaajid laakiin maantao dhan intaad combyutar dul fadhiisatay aad wixii caalamka laga qoray aad fiirisay waxba kuma way jecesha way kuu jiida halkaa inaad halkaa intaad ka soo celisay masaajidka jamaacadda aad soo kicisi ood soo kaxaysi waa arrin sahlan mo idan asabru calaa طaacati اllahi baa ugu fadli badan bay dheheen ku xigta ay dhaheen martabado soo gela asabru an macaasi اlah can macsiyat اllah in laga sabir siiyo nafti macaasida ilaah baa lambar laba soo geli ba lanna naftu way jeceshahay baa lii macaasiday jeceshahay naftu wax allaale wixii shar kuu jiidahay naftu way jeceshahay walidaalika markii jannada iyo naarta laga hadlaayey wuxuu nabigu yihi alayh الsalaaةu wasalaam xufat اljannatu biاlmakaarih waxufat الnaaru biالshahwaat naarta waxaa lagu hareereeyey oo maaratay lagu maarata xilqeeyey waxyaaba shahwaada nafta ay jeceshahay inaad maantaba internet ku jirti inaad net ka fiirisi inaad maarata jad samaysi inaad kan samaysi inaad facebook geshi agga geshi agga geshi shahwaadkaas inaad maarata asaab maarata asxaab aad yeelati inaad maanto dhan gabadh la sheekaysatay ajnabi kaa inaad kan samaysi inaad kan samaysi inaad maarata jaad u fadhiisatay inaad kan samaysi inaad khamri cabti inaad taraagis waxaasoo dhan shahawaadka dhammaan waxay kuu jiidaysaa naar bay kuu jiidaysaa idan naarta waxaa lagu hareerayay waxyaaba shahawaadka naftu ay jecesha jannadiina waxaa lagu hareereeyey waxyaaba ay naftu rabeen oo makaariha salaadii qabow la weysaysto soonkii oo maanta o dhan aad soomanaati qiyaamuuleyl sadaqa xoolo aad si adag kusoo tabcdo sadaqa iyo zaka bixi lagu yidhaahdo xajka oo lagu yidhaahdo u kaco sabir badan wahaakada waxaa weeyaan waxaasoo dhan sabir bay u baahda markaa ma sahlano idan macaasida ilaahay oo laga sabro baa darajada labaad soo geli ba darajada saxaadna marka waa qadarka ilaah lanna qadarka ilahay inaad ku sabirti waa qasab wey haddaadan sabrin maxaad heli haddaadan sabrin maxaad helaysa waxba ma heli sabir haddaadan sabrin dembi baa aad ku dhacaysaa idan sabirkuna saddexdaa qaybood ayuu u kala baxayaa ama saddexdaa anwaac asabru calaa طaacati اllaahi iyo wاsabru can macsiyati اllaahi iyo wاsabru calى qadاء اllahi wa qadarihi sabirku waxaa kaloo culimmadu ay dhahaan goormuu sabirku fadli badan yahay sabirku wuxuu fadli badan yahay cinda sadmati اlأuulaa dhibku markuu kugu yimaado u horaysaba inaad isqabati laakiin haddii intaad rafatay ood gelgelatay oo wax isku day kasta samaysay aad waxba qaban weyda aad tiraada waan iska sabri kaa sabir lama yidhaah kaa kii ajirka lagu helaye ma sabirku cinda sadmati اlulaa wey dhibku markuu saa kugu dhaco bedelkay naftu boodi lahayd aad qabatay maalan geeri baa laguu sheegay naftu waa argagixi intaada argagixinoo meel kale aado laa shaka waad nixi naxdinta laguma diidano laakiin in naxdinta wax ka weyn aad keensid aad keento la timaad inaad qabatid baa la rabaa markaas dhabsiis khasaara xoolahaadi kugu yimaadeen naftaadibaa dhib kugu yimid hebel baa kan cinda sadmati اluulaa waa ka xadiidka ah, nabiga calayh isalaatu wasalaam islaan ama qof dumaroo cunug ka dhintay u ooyeysa oo meesha qabriga joogtuu nabigu soo maray uu la hadlay itaqi lah buu ku yidhi ilaahay ka cabso nabiga mayna garanaynin waridhaaf bay wixii ani xaggayga jira allah adugu had kugu soo wareegay ilayka cani ku tiri ibcad cani bu anaa iga teg iska soo tegey nabigu markuu soo tegey kadib baa loo sheegay oo la qofkii nabi maxamed buu ahaa markaasay tiri rasuul allow iga raallihow maana ku garanaynin nabigu muxuu ku yidhi asabru cinda sadmati اluulaa sabirku markuu qiimaha leeyahay waa sadmada u horaysa wey asadma dhibka marka u horaysa uu kugu dhaco ribta u horaysa inuu qofku isqabto taasaa sabirka la ama middaa hadday kula dhaafto waxaa weeyaan waa waa khatar weyn waxaa kale sabirka asabr cinda alfitan fitanku markuu yimaado fitanku way noocyo badan yihiin fitan fi diin baa ugu khatarsan diintaada in lagu ibtile lagu imtixaamo imtixaam kaa qabsado diinta lagugu dhibo sabir xoolahaadii awlaadaadii jirhkaadii diintaadii asabru cinda alfitan aad iyo aad buu u fadli badan yahay bal alcawaamil maarata maaragtay athawaabit cawaamisha qofka suga ama asbaabaha inuu qofku fitankii markay timaado diintiisa ku sugnaado waxaa ka mid a ah, canaasirta xoojisa asabr baa ka mida ah, sabirkaa ka mida ah. idan asabru cinda alfitan si khaas buu ajir usii leh waxaa ka hadlaya hal xadiid oo ciddatu duruq ku yimid akar min saxaabina ay warinayaan abu hurayra anas binu maalik cabdullahi bnu mascuud cabdullahi bnu cumar intaasoo dhan ba xadiidka way warinayaan xadiidkuna waa xadiid xoojina duruqdiisa markii lasu geeyo asaanidiisa dacfi baa ku jira duruqdiisa markii lasu geeyo xadiiثun صaxiixun ama xadiiثun xasanun markuu ugu hoosay darajada xasan kama hoos dhacay tirmidi baa soo saaray hayrkii baa soo saaray afartaaba alfaado kala duwan buuna xadiidkaa ku yimid anas bin maalik markuu warinhayo ereyo gees riwaayadiisa abu hurayre markuu warinhayo ereyo maarata geesa cabdulahi bin cumar cabdulahi bin mascuud laakiin gediba marka laisku soo ururiyo hal macnay wada tusinayaan su-aalahan haddaan soo qaadano al mid ka mida anas bin maalik markuu warinayo tirmidi wuxuu nabigu lehay alayh isalaatu wasalaam yaati cala annaasi zamaanu الصaabiru fiihim calى diinihi kalqaabidi calى اljamri riwaayadda kale calى اljamrati oo ta loo yeelo haddii kale calى اljamri wuxuu nabigu yhi alayh الsalaatu wasalaam dadka waxaa ku iman doona zaman waa muslimiinta laga hadlaya zaman baa dadka soo mari doona oo ku iman doona الصaabiru fiihim calى diinihi ka saabirka ah ee diintiisa ku sabra uu noqonayo lamid uu noqonayo kalqaabida cala aljamri dhimbil dab ah nin qabdooday oo haya kal mutamasig lama dhihin qabla iyo tamas way kala duwan yihin qabladu inaad sheegaysaa u qabati wey oo qabati ood hawada oo dhan aad ka xidhi jamrada markaas saa u qabati saa haddaad u qabati way bakti laakiin sidan haddaad u qabati oo sidaa aad tiraahdi ma baktias tamasug wey sidan laakiin inaad ayadoo dhan saa u qabati oo gacantaada aad wada gelisay oo saa u xajisay qabladii wey wuxuu nabigu ku miaaliyey wuxuu yidhi zaman baa dadka ku iman doona asaabiru fiihim calىa diinihi diintiisa ku sabra ka ku sabra kalqaabidi calى اljamri u waxaa kale riwaayadda kale abu hurayra wuxuu ahaa almutamasiku ywmaئidi bidiinihi kalqaabidi calى اljamri almutamasik waxaa kaloo riwaayad kale ahi ina min waraa'ikum ayaama الصabri waxaa hortiinaa ayaamo layihaahdo ayaamu sabr lilmutamasiki fiihinna yowmaidin bimaa antum calayhi ajru khamsiina minkum yani waxaa hortiinna ahaaday maalmo oo ayaamu sabri la yihaahdo riwaayaadka qaarkoodna ayaaman asabru fiihi ay soo aroortay ayaamu sabri baa hortiinna ah lilmutamasiki fiihinna maalmaha ninka diintiisa haysta yowmaidin bimaa antum calayhi lilmutamasik ka haysta maalmaha dhexdooda diinta haysta waxaad idinku maanta ku sugantihiin oo saxaabada oo khayrka iyo diinta aad ku sugantihin ninka maalinka ku dhega ajru khamsiina minkum toddobaatan nin oo saxaabada ajirkooda yuu helayaa toddobaatan saxaabi ajirkooda yuu helayaa markaasi saxaabada waxay dhaheen yaa nebiy allah aw minhum ma dadkaas konton ayaga ka mida miya yani minkumtiibay yay ka muujiyeen dareen aw minhum ma ayaga konton ka mida miya markaasuu nabig wuxuu yihi bal wuxuu nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam bal minkum xadiika tirmidi bal minkum weeyaan kontan idinka idinka mida weeyaan le konton saxaabi oo nebi maxamed wakhtigiisi joogaan cibaadadeeda ajirkay helahayeen ayaa zamankaas fitanka uu jira qofka diintiisa ku dheggan konton saxaabi ajirkooda ayuu helaya limaada maxaa saas loo yidhi jamrase maxaa loogu miaaliyey waxaa loogu miaaliyaa inaad dhuxul dab aad gacanta saa ugu qabatay ilaa ay ka baktido intee in la eg bay adkaysi u baahantay intee in la eg bay dhib leeda ma sahalba si hay sahlanoo dhimbil daba intaad qaado halka calashsaa u qabad aad xajisi intaa in laegba jirkaada xanuun iyo daamij ay gaadhsiinaysaa diintii maalin waagaa fitanku yimaada iyo zamankaa fitanka iyo fasaadku uu bato mutamasik diintiisa ninka ku dhegan oo haysta oo sunnadii nebi maxamed ku dhegan dhimbil nin hayo oo kale weeyaan dhibaatada ay gaadhsiinayso ehelkaadi baada ka baxsanaynin zamankaas zamanulfasaadka ehelkaadi baada ka baxsanaynin environmiga iyo mujtamacaad ku dhex nooshaada ayaad ka baxsanaynin cid ku kaalmaynaysa ma jirto bal waxaa weeyaan waxaad noqonaysaa wixii la dhihi jira tuka cabaar baad noqonaysa dadkoo dhan iska badaa ah qof aan muslimayn kuwii muslimiintaada ka baxsanayn ma moodaa inaan zamanka hadda aan joogno maanta qofka yidhaahda diinta islaamka siday tahay ugu dhaqmi sunnada nebi maxamed baan qaadan midigii bidax oga leexan maayo caalamka noloshiisa say noqon wax kalaba adoona samaynin ooba fifty fifty ah ayaa malaamixda kaa muuqata garhka kaa muuqda iyo qamiiska aad qabti iyo kowfiyadda kuu saaran ama cimaamadda madharka aad muujisa keliya caalamka dhan saa kuusoo fiir intaanu dad kale la gaadhinba kuwii kula dhashaa waa kudhi ornagada markaa safri ama meelebla waddankaal baan ku noollahay niyo qamiiska naga dhig garhka iska soo xiir cimaamaddan iska jooji meel maxay dhihi jireen muxuu ahaa meel in laga laaya maxay dhihi jireen soomaalida maxay ku maha jireen ishaa listira meel in laga leeya haddaad tagto ishaa listiraa macnaheeda dadka yaan lagaa garanin wey marka waxaa nabigu uu sheegayaa zamankaas qofka diintiisa ku dhegan konton saxaabi ajarkood buu kula helaya dhimbil daba nin haystoo lamid ya idan waktigaa sabirka ahmiyadda iyo fadligu ilahay kutusinaysa yani mana hayn karo diintiisa ilaa qof saabir ama diintiisa haysan karo waad artay caalamkao dhan hadda biajmaci muslimihim wa kaafirihim isku soo dar abaha ka kale wax laga reebi male dhammaantood waxay heshiis ku yihiin waxa loo yaqaana asalraac in lala dagaalamo bal asraac idinku tafsiiriya asalraac bal idinku tafsiir u keena maxaa la yihahda asalraac muxuu yahay ya asalraac tafsiirkiisa af soomaali muxuu noqon ya maaha islaam asal raac hayga asal maxaa la yihahda asalka gurigan ama masaajid kastoo asaas ma leh waa nin kitaabka qur-aankai sunnada haysta wey asal raac laguma dhihin nin maaratay eh, aqwaali fuqa haysta laguma dhihin waxaa loo bixiyey waxa la asal raac halala daga asal raac halala dagaalamo limaada lianna kitaabka qur-aankai sunnada qofku hadduu haysta meel adag buu haystaa meel adag buu haystaa idan aan la dagaalamo ka asal raac muslimiinta baa dawlooyinka islaamka sheeganaya waxay leeyn asal raac halala dagaalamo waa argagixis muxuu argagax geliyey asalku haysto ku argagaxgelinaya hadda ka hor baan xusuusna anagoo aar dhiganayn wakti nintinyada agaheeda nintig meelahaas ninty two ninty one ki ninty two meelahaas iyo ilaa ninty threegii adu ilaa ninty fourgii baan ku soo gaadhay marka dambe eh, mas waxaan u wareegey madiinaan u wareegey marka waaa caalam waxaa ashar dhigata kumanyaal baa dhigata arlada ka badan indunusia keliya laga yaaba inay toddoba kun ka dhigtaan malaysia lix kun baa laga yaaba inay ka dhigtaan yani aad bay dadkooda u fara badan yihin marka waxaa jooga dad soo islaamay oo muslimiin judada waktigaa jamhuuriyaadka raashiya ka go-ay baa hor lahaa baa wada yimaadeen arlada ka badan marka waxaa meesha sakankii ama meesha e, boodhaka la yihahdo ama qismu daakhilka loo yaqaan mid maraykan oo soo kuwa maraykan oo soo islaameen baan meesha wada deganayn sacuudigaan u wada kacnay oo jaamic islamiyan tagno muqaabalaan samaynay oo interviewan nalaga qaaday oo kuwii muqaabala samaynay waan ku waryaa war ninkan war anagu meeshaan doonaa ma ka dhacnay waxaan iskana dad muslimiin muslim kusoo dhashay oo kaab ahaye kan mid aan isla soconnay aabbihii waa waa yuhuudi wey aabbihii yuhuudi wey hooyadiina waa buudis wey labadaas baa iska dhalay xaggee u baxsan ninkan ah, aabbihii waa yuhuudi hooyadiina waa buudis wey halkaasuu ka soo dhexbaxay ilaahay baa ma hanuuniyey ninkii nooca aabbihi wuxuu kula heshiiyey war gabadh iyo hal wiil iyo hal gabadh buu lahaa gabadhii marka gaalfar maxay raacday saaxiibkeedii bay raacday kanna wuu islaamay odaygii iyo habartii meel cidday soo fadhiisteen odaygii marka wuxuu kamures muxuu wada hadal wiilku kula sameeyey anuu asagaa ii sheekayn wuxuu yidhi islaamnimadkaada hayso niyahow islaamnimadkaada iska hayso waad ogtahay carruur meesha adig iyo gabadhi gabadhiina saaxiibkii baa kaxaystay buu yidhi inaan ku fiirsado walad ahaan aan kaa dhigto intaas un ha ii diidina marka islaamkaadan iska ahow anigana marka caruur ahaa inaan wiilkaygiibaa ila jooga ayaan dhihi buui sidaa aan maarata aan kugu dayn buui ninkii sidaa ahaabaa yimid jaamacaddii baa na soo aqbashay markay jaamacaddii na soo aqbashay annagoo masar joogna waxaa la soo diray de waay jaamacaddu soo diraysaa minxadii bay soo diraysaa ama invitationkii waxbay soo diraysaa waxaa asaga dareys u qortay ku qortay meeshii masar uu ku qoran lahaa wuxuu ku qortay maraykan halkaasuu ku qortay bimacnaa sida jaamacadda oo la tacadufta hadda azhar baan dhigta hadduu yidhahdo waxa laga yaba inay jaamacaddu aqbalin marka nin masar ka yimid nin ka yimid maraykan ka yimid camal buu ka dhigay marka adresska wuxuu ka dhigay hooyadii meeshii joogta markaasaa hooyadii baa soo saartay schoolshipkii waraaqdii lagu soo aqbalay waxay ka soo saartay sanduuqii iyo ad gurigeed hadduu adu ayadii baa gacanta ku dhigtay isagii bay markaa la soo hadashay anu asagaa ii sheegi waxay ku tihi ma taqaana waxay tihi waxaa scholarship kaaga yimid meesha islaamka uu ka soo baxay bay tii ulajeeddada alle waa midaas wey waa naagta buudiska islaamka meesha uu ka soo askuma bay tiri ee moxamed uu ku xabaalaa yaa scholarship kaaga yimid bay tiri haddaba waan kula dardaarmaya dhegaysay tiri si kastoo muslim u tahay wiilkaygii baa tahay hooyaan ahay bay tiri wixii ku xumeeyo dhan wuu idhibahayaa bay tiri meesha aad joogtay lamid ma ahay tiri meeshaa lagaa soo aqbalay meesha waa asalka islaamka asalkiisi weyaan tir hayweyga ha ka degin bay tir hayweyga midig iyo bidixa ah. haddii kale gacanta lagaa jiri bay tir ma rabay tir biraadoo gacanta lagaa goynaya ama ku sulka lagaa goynaa arka ma rabay tir laakiin meeshaan aad joogtay hayweyga haddaad ka leexatay hadda xag wax dhiba ma lahay tir bal u fiirso waa naagta o buudiska hayweyga ha ka leexana bay tir dirita u socay tir sida islaamka u ahaa ku soco maay tii meesha waaa lagama abalhay tii sidan sidan evi ma jirtay tii ka war arfaysarkay siinayso maxaa yeelay bay tii waa meesha islaamka uu ka yimid waa meesha maarata maxamed uu ku xabaalan yahay tabtaasay kula dardaaranta kolkaasay ku soo celcelin kolba sidii baan tagna aggii baan tagna intuu madiine joogama way soo wici ha hayweygi sooma saarin ha ka leexanin hawyo hayweygi ha ka leexanin yay ku dhihi intaa maay la waay la waxaynaysaa way kala og tahay madiine qofka jooga inuu soomaaliya qofka jooga uusan lamid ahayn waa meesha islaamka asalka meeshuu ka yimid weeyaan bitr meeshuu islaamku ka soo kacay weeyaan bitr marka asal raacan aad maqlaysi kelimadan bilaash iskama bixin waa dad asalka haysta wey idan marka markuu nabigu leh alayh الsalaaةu wasalaam almutamasiku ywmaidin bidiinihi kalqaabida calى اljamr ayaamu sabr markuu leehay maalmo waxaa iman doona hortiinaa ayaamu sabri la yihahdo ama maalmo sabirka uu qofku sabro diintiisi uu ku dheganaado ay maaragtay uu yeelanhayo ajir konton qof ajirkood uu yeelanhayo idan ikhwatii fi illaahi maanta haddee fitankii baa aad u fara badan waxaa fara badan fitanka adduunyadan dhan baaba iyadaa iska fitan haddana laakiin tiknolojiyadan la gaadhay iyo waxaan la gaadhay caalamkii hadda bahalkaa yarka ku wada jira saa haddaad u furti malaayiin baa hal marshaashada kuu soo geli manaa qaawanba ma wax la xayaysiinhayaa ma wax faradullaynhayaa ma wax kubad ciyaarhayaa ma wax ordi isfeedhahayaa laba iyo toban nooc baa laguu soo gelin shaashada oo midba midka kale ka daran yahay fasaadka diinta ka aafaynaya caalamku waagi hore wuu kala xidhnaa aqaafaadka in laisu gudbiyo way yarayd maxaa yeele xidhiirka ma badnayn qaababka loo xidhiiri karo wax yaroo xadidan bu ah laakiin hadda caalamkii oo dhan xawaajistii dhex taallay iyo derbiyaashii oo dhan waa la kala qaaday halkan adoo joogaa bariga meesha ugu dambaysa jaynaha iyo galbeedka meesha ugu dambaysa halkan baad haqaafadoodii lagu soo wada gudbin ka shaydaanka ah kuwa shaydaanka caabuda kuwa jiirka caabuda kuwa looda caabuda kuwa fulaana kan mufsidka wuxoo dhan halkaasi kuu soo wada geli inuu qofku waxaa ka badbaado oo uu adkaado oo diintiisii ku dheganaato marka ku dheganaado ma sahlan ma sahlana markaa ma sahlano wax sahlan mo idan ikhwati fi llaahi sabirka sidaasuu nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu yidhi ina min waraa'ikum ayaama الصبر فيهiنa مثل القبض على الجمر للعاaمل فيهiنa مثل أجر خمسيiنa رaجuلا منكم sidaasuu نabigu عليه الصلاaة وaسلاaم waraa bnaa amaam wey hortiina waxaa maalmo sabirka lagu sabro dhahdooda mil qabdi uu yahay cala jamri nin maaragtay nin qabtay dhuxul oo kale lilcaamili fiihina maalmaha ninka camal fale oo daacada ku dadaala oo cibaadada ku dadaala uu yeelanhayo mila ajri hamsiina rajula minkum konton nin oo saxaabada idinka idin ka mida ah ajirkood buu yeelanhayaa idan ikhwati fi illaahi fitanka maanta aanu ku jirra waad aragta wax kaleba intaan la gaadhin intiinan in yaroo ilahay u naxariista mooyaane caalamka wax kaleba intaan la gaadhin bahal la yidhahdo kuratulqadam mubaarayaat kuratulqadam aa caalamka qabsadeen dowlad dhan baa loo sameeyeyba madaxweynaha fifa baa lagu leehay ma taqaanaan hay-adda xukunta magaceed sheekh ma taqaana adiga hay-adda maaratay eh, eh, banooliga caalamka maarata mas-uulka ka fifa ma maqashay oo kaad wadaadka ugu yara waka waa maqlay haye aduu ma taqaanaa kiddi waxaa weeyaan in yaroo ilahay unaxariista mooyaane nin kasta qayb buu taageersan yahay in yaroo ilahay unaxariista mooyaane fariiqaada warba warba kaa hayninba adigana naftaaba kaa baxday ani waxaan maaratay hebel baan taageersanay ani kan baan taageersanay kuma ogana ayagaad gaarigii baad ku dhejisanaysaa agga nafti baa kaa baxday reerka familka dhan waa laga yaaba odayga inuu meel taageersanya dudii meel ay taageersanta gabdhihii wiilashi ninba meel buu taageersanya hadhow dhedooda ina islaayaanbaba laga yaabaaba soo suurtagal m waa suurtagal wey caalamka baashaasaa qabsatay haye dhaqaalaha ugu badan meeshuu ku baxa wey markii la kala gadanaya ninka laacibka meeqa lagu gadan malaayiin yuuro baa lagu gadanaya waa loo naadi fulan baa hebel iibsaday qof bani aadam la gadan xageed ku aragtan shan sana caqdi lala gelaya meel uma kici karo malaayiin marka waa fitan wixii oo dhan maad fitan wey qofka muslimka halkaa gala maxaad u mala aggeeda fiirsadaad fiirinaysa meeqaad timekaaga tegi internetka iyo netka aad ku jirta fitan wey ma whatsapp baad gelaysaa ma waaad maad gelaysaa ma waxaad gelaysaa youtube baad gelaysaa ma facebook baad gelaysaa ma hirig baad laba maalinba wa horra la soo saara sooma waa fitan wey hal dai maaad leedahay hal daqiiqaan khabar fiirimaad dih waxaa laga yaabaa three hours saddex saac inay jartaa dhici karta ooda dareemin saad u leedahay kan fiiri kan fiiri kan fiiri kan fiiri laakiin hal maqro hal safx hal maqro bal masaajidka ku akrisa haddaad tiraahdi markiiba hamaam hurdaba hamaamsi ninka shaydaan aha baa soo fadhiisanba telefoonna aad ogeyn baa soo xuso war hebel telefoon baa maarata balamaanlay inta ka booda ag waa hal maqro hareeraha lagaaga dhici laakiin haddaad kumuyuurka dul fadhiisati ama mobilkaadan yarkaaba aad nedka ka geshi waxaad arkaysaa afar saacadoo dul fadhiyaad ark afar saacadoo dul fadhiyaad arkaysaa waabad yaabiba timekasuu kuu goynayo hadda daraasaadkay soo saareen waxay leeyihin baalahan dhagaha la gashana efonka dhagaha la gashana dayarta waxay ku leeyihiin wakhtiyaalkan soo socdo labaatan sano kadib marka labaatanka la gaari maydha qurbanta eighty bercent way dhagac cuslaanhayaan bale boqol kiiba siddeetan dhagac culays baa ku dhexbaale si fiican wax u maqli mahayaan bale maxaa yeelay bahalkaasaa maanta o dhan ugu jira dhega waxa uu dhegaysanna culayskiisi iyo waad yaabaysaa uu dhegaysana culayska u leeyay dhawaaqa marka bahasha markuu daa'imo daamij waxay gaadhsiin baa la dhegta gudaheedii bay daamij iyo dhaawac gaadhsiinaysa hadhow wuxuu noqonayaa nin dhag maxaa la dhihi jira af soomaaliga waa qof dhaga culus ama dhakan yaa la leeya waa dhag culus jug buu ku kacaa baa lagu leey hebel jug buu ku kacaya maxay ta macnaheed durbo wama maqlhayo wey waa inaad kor u yar dhawaaqd ciyaalka marka jiilkan hadda soo socdaan eighty percent waay noqon baa lii dad jukrukacay noqonayaan ah, marka xaggee wey waa khatar wey idan waxaaso dhan waxaa keenaya fitankan iyo fasaadkan iyo dhibaatada uu leeyahay ayaa keenaysa haddaan intaa ka gudbo fitanka asabru cinda alfitan sabirku isagoo cawaamisha habaadka laga helo uu ka mid yahay haddana maca daalika waxaa jira asbaabo kuu xoojinaya inaad sabirtid asbaabo sabab kuu noqonhaya ama kuu xoojinaya inaad sabirtid ayaa jira oo lagama maarmaana ah ina tahay qofku inuu ogaado sabirka naftirka iska iman maayo sababo waxaa jirta hadduu qofku la yimaado uu sabirkii ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajinayo uu sabrayo o sugnaanayo ko waxaa ka mid ah asbaabahaas alimaan biاlah inuu qofku ilahay rumaysan yahay rabاlcaalamiin qofku hadduu rumaysan yahay iimaan uu leeyahay asbaabaha sabirka lagu kasbaday ka midta maxaa yeelay dhibkii kugu dhacay inuu ilahay kuu qadaray baad garanaysa aliimaanu waa waxyaabaha sabirka maaragtay kuu sababahaya ka mid inuu waxaan kuu qadaray marnaba inuusan ku gafeen iyo wixii lamidka qofku mar hadduu rumaysan yahay waxaa weya waa asbaabaha uu sabirka maaragtay lagu helay ka midta waxaa ka mida qiyaadatun tahwi ilayha alafida bimacnaa alqudwa alxasana qudwe aad u qiimo badan qofku hadduu haysto dayasho uu ku dayanayo hogaan fiicanoo uu ku dayanhayo u fiirsanayo hadduu jiro asbaabaha sabirka keenay ka midta tusaale ahaan iimaankii iyo dayashadaba labaduba aan miaal usoo qaadana maka markii la joogay cahdulmaki cibaado kaloo la samayn jiray miyaa jira salaad basa dadka lagu farad yeelay ma zaka la bixin jiray zake ma jirin soon ma jirin xaj ma jirin wax ma jirin dhibaatada loo geysan jiray saxaabatu rasuulillaahi maka marka la joogay maxay ahayd aad bu adka soomahayn bilaal intii bannaanka la jiifiya dhagax shafka laga saari jiray axadun axad buu dhihi jiray iimaanka baa qalbiga galay awood buu u yeelaya iyo sabir qudwa alxasana caamilkii labaad ee ugu xoog badnaa wuxuu aha nabi maxamed kudayashadiisa ahayd safka hore ah calayh isalaatu wasalaam intaasoo asagoo salaadda sujuudsan yaa mandheergel madaxa laga saari iska sujuudsanaanaya xanaaq male waxba male ku sabri idan qudwa alxasana qudwo fiican hadduu qofka ilaahay waafajiyo asbaabaha sabirka lagu helay ka midta qofkii macallinkaadii ninkii wa wanaag ku maaratay ku barahayey ayaad ku aragtay sida uu u sabrahayo iyo maarata qaabkuu yahay idan waad kaga dayanaysa adigana marka amaatka waxyaabaha laga helay kamid oo maarata sabirka asbaabaha sabirka markaa xoojiyay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah ashucuur bilmas-uuliya dareen qofku hadduu mas-uulnimo dareemayo asbaabaha inuu sabra keenaysay ka midta mas-uul baa tahay meel kalena haddaan la gaadhin reerkaadii caruurtaadii zawjadaadaa mas-uul ka tahay dhib baa idinku dhacay caruurtii hooyadood hortood miyaad ku ooyi ma ooyeyse waad adkaysanaysa lanna mas-uul baat hogaankii baa tahay marka inaad caruurtii iyo haweenka hortooda aad ku oydi mas-uuliyaddaa kuu diidi idan mas-uuliyaddii baa waxay kuu yeedhinaysaa inaad isqabati reerkana aad qabati ashucuur bilmas-uuliya saxaabatu rasuulilaahi sabirkooda qayb weyn waxaa ka ahaa dareen waxay dareensanaayeen mas-uulnimay dareensanaayeen saas darteed ba axmed bin xambal waxaa laga soo wariyaa jeelka markuu ku jiro la ciqaabahayey ayaa nin acraabi ah soo maray wuxuu yidhaahdaa kelimada ninka acraabiga yidhi buu yidhi wuxuu ilaahay sabab ka dhigay buu inaan sugnaado buui oon sabro dhibkii lagu hay jirkiisaa la gogoyn jiray nin caraabiga intuu soo maray wuxuu yidhi ya abaa cabdillaah asbir buu ku yidhi fa anta qudwa qudwaa tahay buu mas-uul baa tahay diinta islaamkaa mas-uul ka tahay buu ummaddao dhan way ku fiirsan hayaanbu haddaad wuxuu yidhi qur-aanka waa makhluuqda lagugu haysta aad intaad adkaysan weyda aad tiaa waa makhluuqoo saad u baxsatay ummaddo dhan halkaasi wada mari mas-uuliyad baa ku saaran ninka caraabiga ah kelimadaa uu yidhi buu dhiirigeliska ii ziyaadisay iyo sabirka ma malayn kartaanba isbir buu ku yidhi isbir sabir buu ku yidhi ha bixin maaragtay ah, ha u jaxjixin arrinkaas idan marka qiyaadada maarata mas-uul daraanka waxaa kaloo ka mid a ah alimaanu biاlaakhira rumaynuu qofku rumaysan yahay aakhira asbaabaha uu ku sabray ka midta maxaa yeel daartan daar laga tegayo oona sugnaanayn inay tahay aakhire ay tahay meesha nasinyada iyo wanaag iyo khayr badan uu jiro qofka ilaahay waafajiya waxyaabaha hadduu qofku rumaysan yahay waxaa weeyaan waa waa waa wuxuu noqonaya asbaabaha sabirka qofka markaa u sababtay ka mid tahay waxaa ka mid a ahawaab اlmawcuud liلsaabiriin asbaabaha marka sabirka lagu helo waxaa ka mid a inuu qofku dareemo tiigsado awaabka iyo ajirka dadka saabiriinta loo ballan qaado ilahay u ballan qaaday inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ilaahay sabirku dadka saabiriinta wuxuu u ballan qaaday oo hawaab iyo ajir qofku hadduu xusuusto maskaxda uu geliyo wixii oo dhan dhibkii oo dhan waxaa wey waxba la ahaan maayo waa ku sabrayaan bishaaradaa ka mida ilaahay u bishaaraynaya dadka saabiriinta idan waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha keenahaya maaragtay keeni inuu qofku sabro waxaa ka mida inaad qisas asaalixiin inaad akridin dadka saalixiinta ahaa ee fiifiicnaa ambiyada kowga ka ahaayeen inaad akhridin saabiriinta ahaayeen nabiyullaahi ayuub oo kale sida siddeed iyo toban sano yuu jidhka googo'sanaa oo carabka keliya u badbaaday oo tasbiixsan hayey inta kale eber ay noqdeen siddeed iyo toban sano waa nabi ilaahay waa rasuul wamaca daalika saasaa loo ibtileeyey qisaskoodi markaad akhriday ambiyada ilahi iyo dhibaatada loo geysanayo nebiyulaahi nuux sagaal boqol iyo konton sano qoomkiisa dhex socday intaa in leg baa ka rumaysa wax yar baa ka rumeeyey zawjadii uu qabay gaal bay ahayd wiilkuu dhalay waa gaalmo dacwadiisa ma qaadanin idan waxyaabahaas o dhan ikhwati fi illaahi waa asbaabaha kuu keenaya inaad sabirto wey waxaan kusoo khulaasaynayaa sabirku aqwa silaax wey qofka muslimka hubka uu haysto hubabka ugu waaweyn buu ka mid yahay sabirka iimaanka ducada ilahay aad baryaysa ducada baa ka mida habaadka waxyaabaha laga helaya sabirka ilahay aad baride idan ikhwati fi illaahi الصبر عinda الfitan waxaa weeyaan waa hay cadiim hay cadiima wey waxaadna ogaataan ku soo gebagabaynaya nimanyo daartan aan ku noolay waa daar اlاbtilaa واlاkhtibaar wey ma aho meel loogu talagalay in lagu raaxaysto laakiin waxaa ayaan daraa inuusu qofku saa u ogeyn qofkii aan saa u ogaanin taasaa ayaan dara islaamna sheeganay oo uu ka dhiga daartan daartii lagu nasanhayey qaabkeeda u dhaqma idan daartan daarulibtilaa walikhtibaar weeye idan sabir baa lagaga gudbi karaa adduunyadii baa lagugu imtixaami awlaaddii baa lagugu imtixaami caafimaad daraa lagugu imtixaami cadow baa lagugu imtixaami dhibaata lagu geysan fulan fulan daartan waxaa lagaga gudbi karaa sabir ma laga gudbi karaa sidaasuna nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam sunnadiisa ahayd barwaaqada lagu barwaa qofku barwaaqoobay macnaheedu maho inuu ilahay qofkaa jecel yahay maaratay dhibaato qofka ku dhacday macnaheedu maho inuu ilahay qofkaa necab yahay waxaa loo baahan yahay marka inaanu u fahno sabir daartan waa daartii lagu gudbi lagaga gudbi lahaa doontii lagaga gudbi lahaa oo daartan ugudba waa sabir weeyaan idan waxaan idiin dardaarmaya naftayda iyo naftiinaba waddankaad ku nooshihiin waa ismid kenya iyo halkan waxaan waa waddan aqlabiyadu ay maaragtay gaala yihiin ku dhex noolaanshahoodu ma sahlano inaa intaad ku dhex noolaatid diinta aad haysatay ma sahlano waxaan idiin dardaarmayaa sabra dhallinyaro haddaad yaad tihiin shahawaadkiina way xoog badan yihiin ariizada ilaha idinku beeray biniadamku beeray waa xoog badan tahay muqriyaadka waxa kugu hareereysan o dhan waa waxaana diin kugu kaalmaynaynin inaad nafta ka adkaataan oo itibaacu اlhawaa ina noqonin itibaacu shahwaad ina noqonin aad sabirtaan sabirka baa la rabaa inaad ku dadaashaan ood adkaysi yeelataan oo daacada aad ku dadaashaan oo sabirka aad quudataan oo sabirka aad risqi ka dhigataan sida haddaad yeeshaan ilaahi subxaana wa tacala waa guulaynaya waxaa idinka dardaarmaa naftayda nafti u dardaarmaya inaad sabirtaan inaan sabiro inaan adduunyada sabir ku gudubno sabir aan ku dhaqanno idan bii'adan aan ku nool lahay sabir baan kula joogi karaa laakiin haddaadan sabir lahayn ma joogi karto shahawaadkaa ku duufsanaysa dhib oo dhan baa ku duufsanaya ilahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasma اlxusna wasifaat اlculaa inuu xaqana tuso naguna irsaaqa xaqa raacitaankiisa allahuma arina xaqa xaqa warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير